allah waslama calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdu waxaan soo haynay kitaabkii buluuqu lmaraam min adilati alaxkaam lilxaafid ibni xajar alcasqalaaniyi raximah llah kitaabu lxaji ayaan joognay wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma waxaa laga wariyey can nabiyi sala allahu alayh wali wasalama qaala nabigu inuu yidhi laysa cala annisaa'i haweenka korkooda ma ahaanin xalqun xirasho wa inamaa wax kale ma ahna yuqasirna way gaagaabinayaan rawaahu abu daawuud abu daawuud baa weriye biisnaadin xasanin isnaad xasan ayuu kusoo saaray xadiidkan marka xalqiga la sheegayay oo fadliga badnaa oo nebigu uu yidhi sala allahu calayh waali wasalama allaahuma akfir lilmuxalliqiin ilaahu u naxariisa ama u dembi dhaaf kuwa ah, allaahuma arxam ilmuxalliqiina oo saddex jeer uu kusoo celceliyey markii ugu dambeysay uu yidhi walmuqasiriin xalqigaa sidaas fadliga badan raggow sunno u yahay amaa naagaha iyadoo ayagu fadiilada waxay ku helayaan amaba marka amarkooda laga rabaa keliya inay gaagaabiyaan timaha oo naagta iyada ma xeeraysatin sida ay u gaabinaysana aartaarta qaarkood waxay sheegayaan waxaa laga rabaa qadri anmula oo kale inay gooyaan farta yacni xubinteeda hore in la eg oo kale waxyar ayay tinta ka jaraysaa bis hal meel taasaa naagaha laga rabaa marka marka iyagu camalkan xalqiga iyaga qasri baaba booskaas u joogo xalqi maba samaynayo ayb can ibni cumara wacan ibni cumara radia allahu canhuma ana alcabaasa bna cabdilmualib cabaas ana alcabaasa bna cabdilmualib radia allaahu canhu cabaas ista'dana rasuulallahi rasuulkuu ka idin dalbaday an yabiita inuu baryo bimakata maka inuu baryo layaaliya minan habeenada minaad min ajli siqaayatihi waraabinta ou zamzamka ou dadka ka waraabinaya darteed faadina lahu nebiga waa u idmay mutafaqun calayhi xadiidka bukhaari muslim baa soo saaray xadiidkan wuxuu daliil u yahay mino baryada la baryaa inuu waajib yahay ilaa hadduusan waajib ahaa lahayn nebiga istidaan lagama dalbadeen min ajli siqaayatihi darteedna cudurdaarkiisana lama sheegeen nebiga inuu u idmayna waa la sheegay xadiidka soo socdana arrintaa waa tilmaamaa dadka geeleyda oo geelooda ilaashanayo ama raacayo inuu nebiga u ruqseeyey baryida mina iyo uu ka ruqseeyey dhagax tuurkaba ayb marka eh, labada xadiidkan iyo midka dambeba waxaa laga wada qaadana in mabitu minan inuu yahay waajib min waajibaati alxaji inuu yahay sababtoo ah haddii uu sunno ahaa lahay waa u rugseeyey lama dhehi lahay ila manduubka shaygaa awalba qofku wuxuu ahaa hadduu sameeyana ajarow lahay hadduu ka tagana wax dembiya ma lahay ruksadu laak waxaa laga garanaa inay casiimo ka horreysay ruksada waxaa laga garanaa in waajib uu ka horreeyay casiimo xaalad adag inay ka horreysa markaasay ruksa ay imaan kartaa saa darteed marka xadiidkan wejhu istidlaalka ama meesha laga qaadanayo mabiitu minan inuu waajib yahay waxaa weeyaan istadana istadana ana alcabaas bna cabdilmualib radi allahu canhu ista'dana rasuul allahi rasuulkau ka idin dalbaday an yabiita bimakkata layaaliya minan inuu maka soo bariyo habeenada minan la barya isagu inuu maka baryo sababta waa maxay min ajli siqaayatihi sababta siqaayaduu samey jiray siqaayada waxaa weeyaan eh, dadka xujaajta ah ee beytka markaas dawaafaayo oo sacyiga samaynayo ayuu biyaha zamzamka ceelkau shubi jiray ceelkay shubayaan biyihii bay marka ay dadka u waraabin ay waraabinayaan shaqo marka camalkaas siqaayadu marka ayagaa lahaa jiray nacam cabaas ehelkiisa unbay weligeed ku soco jirta nacam oo cabaas ibn cabdilmutalib iyo wixii ka farcamaya camalkan shaqada aan lahaa jiray nacam beydka iyo kacbadana waa tii u dhiibay nabiga sala allahu alayh ali wasalam ninkii alxajabi cusmaan alxajabi ninkaas waa tii u dhiibay iyadana kacbada furaheyda rasuulka sala allahu alayh ali wasalama marka qolo walbaa sidii hore unbau nebiga ku daayay shaqooyinka waagii jaahiliya dadka say say u kala haayeen ayuu u daayay islaamka kadib rasuulka sala allahu alayh ali wasalam marka maadaama layskuma heli karo marka siqaayadiina inay sameeyaan oo zamzamku ilaa waa makeen inay siqaayadiina sameeyaan minana ay baryaan labadaas waa isma isku heli kara saa darteeda ah marka wuxuu yidhi habeenadii mina aan baryi lahayn yaa rasuulallah iidan inaan maka baryo si aan dadka siqaayada aan uga waraabiyo siqaaya waa waraabinta wa biyaha zamzamka marka ceelka waa la shubi jiray waagi hadda laakiin tubaa meel walba bow ka dhahaysa maana meel walbo taaka taakay tubada ugu taallaan hadda waktigaan oo kale istiqaalo looma baahna tubadaasa dadka ay ka waraabayan marka waada min fadli illahi tabaaraka watacaala waa nicmo ilaahi subxaana watacala kasiiye laakiin waagi hore intaas oo dada ninka ceelka ushubaayo oo biyaha ka waraabina walidaalika sharafay u arkaayeen ayaga nacam walidaalika ma jeclayn in cid kale ay qabato shaqadaas nacam maxaa yaele waana sharaf xaqiiqatan qofka xaajigii khidmada loo khidmaynayo min ajli siqaayatihi ah. darteed faadina low nabiga u idmi sala allahu alayh ali wasalam muttafaqun caleyh xadiid buhaari muslim weliy waxaa laga qaadanaa markaa niri in laba mas'alaba mabitu mina inuu waajib yahay koo iyo tobanka labiyo tobanka saddexiy tobanka in mina la baryo ayaa mutashriiq ugu yaraan laba habeen in la baryo koo iyo tobanka labaiyo tobanka habeenka saddexiy tobnaad waajib maaha isaga faman tacajala fii yawmeyni falaa itma caleyhi waman taahara falaa itma caleyhi marka mabiidkaas inuu ama laba ama saddex waajib un inuu mabeydku waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaa dadkii asxaabu daruuraat dadka daruuro daruuraadka u saaxiibka ah in laga dhaafi kara nacam wax dhiigana aan lagu lahayn damna inaan lagu lahayn marka dadku waa laba un ninka hadduu kas uga tago bilaa xaaja wa bilaa daruura hadduu mabiitu minan uga tago neef ari aa laga rabaa damaa ku waajibaan fa caleyhi damun haddii laakiin uu daruuro uga tago daruurada maxay noqon kartaa siqaayadan waxay noqon kartaa daruurada eh, nimanka soo socdo geeleyda eh, oo ayagu markaas aan geelooda ka dhexi karin saddex beri ama laba laba habeen aan ka dhexi karin culamada waxay haleeshiyaan ninkii maal ou meel uga dhumaayo oo kale soo xajiyey ninkii acmaashi waa dhamaystay maala meel uga fakanayo uga dhumaayo xoolo uu leeyahay ka baaba-ayo geeleyda unbaa la haleeshiina isagana sidii nabiga ugu rugseeyey sala allahu aleyh waali wasalam marka wixii asxaabu daruuraad ah ruksay leeyihiin ayagu marka marka ma baryaayaan mina ma baryaayaan waana marka laga rugseeyey laakiin daruuro asxaabu daruuraad aan ahayn waxaa waajib ku ah inay baryaan mina ugu yaraan laba habeen inay meeshaas baryaan kow iyo tobanka iyo laba iyo tobanka yawm lqari iyo yawm nafri alawal yawm lqariga maalinta ko iyo tobnaad waan ujeedaa ama yawm nafri lawal bariidu qasad maha galabtii hadday duhurka hadday tuurtaa waan iska baxayaa inay bariyaan shardi ma marka ugu yaraan marka yawm lqari in meeshaas la joogo la wacan caasim ibni cadiyin radia allahu canhu waxaa laga wariyay ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka arkhasa waa u ruqseeyey lirucaati libili geela kuwa raaco fi baytuutati ayuu ka rugseeyey baryida can minan mina ay baryayaan xaggeedu ka rugseeyey yarmuuna way tuuranayaan yowma anaxri maalinta dhuundhowga ayay tuuranayaan maalinta tobnaadka waaye ayay jamratulcaqaba tuurayaan uma markaa dabadeed yarmuuna alghadaa berri ayay tuurayaan liyawmeyni laba maalmood ayay tuurayaan uma markaa dabadeed yarmuuna waxay tuurayaan yowma annafri maalinta la kala tegaayo oo ugu dambaysa rawahu lhamsatu saxaabu tirmidiy ibnu xibbaan halkaan marka xadiidkii hore qeybtiisa hore xadiidkii horey lamid tahay waxaa laga rugseeyey fi lbaytuutati can minan baryada minan la baraya xaggeeda laga rugseeyey taas marka cabaas ay kula mid yihiin oo asxaabu daruuraad wa xoolaa ka dayacmay ila nimankaas masalada labaad ee laga qaadanaa iyadana waxay tahay ramyuljimaar ruknigan ayay waajib inay tahay idan ramyuljimaar dhagax tuurku inuu waajib ruknimaana waa waajib sababta waxaa waajibkaana laga qaadanaa waxa la rugseeyo ku jira isaguna waa laga fududeeyo marka haddii mar ruxsayn ay timidna waajiba ah. say u tuuranayaan marka yarmuuna yawma naxri buu yidhi maalinta tobnaadkay tuuraayo maalinta tobnaadka see la tuuraayo hal jamra keliya waa kii la tuuri jira jamratulcaqabay tuuraayo uma yarmuuna algada berritay tuuraayo marka yawmka maalinta tobnaad yawmunaxri berideeda waa goorman koo iyo tobanka uma yarmuuna alqada beri ayay tuurayaan liyawmeyni laba maalmood dhagaxooday tuuraan laba maalmood dhagaxooda ayay hal maalin isku tuurayaan maalintaas waxay maqnaanayeen marka maalintii maalinta labiiyo tobnaad iska maqnaanayan uma yarmuuna yowma nafri maalinta saddexiyo tobnaada imaanayan waa tuuranayaan de maalintaas dadka o dhan waa kala soofayan waana kala tegaya magarata dagaal saddex maalmood a waxa la tuuro marka yawmu naxri laga reebo yawmu naxri dhagax waa la tuuraa maalinta tobnaad hal buuraa la tuuraa kow iyo tobanka iyo labiiyo tobanka iyo saddex iyo tobankana waa la tuuraa oo ayaamu tashriiq iyaguna jimaarta waa la tuuraa saddexda buuroodaa lagu tuuraa maalmahaas marka nimankan rucaatul ibilka maalinta horta yawmu naxri waa inay tuuraan iyada lagama ruqsaynin yawmu naxri maalinta ciidda waa tuuraya markay maalinta yawmu naxri ay tuuraan beri oo yawmu axaadi eh, cashar maalinta koo iyo tobnaadna waa tuuranayaan laakiin meeqo dhagaxay tuuranayan laba maalmood dhagaxooday tuuraan maalintaas koo iyo tobanka oo ay joogaan markaas iyo laba iyo tobanka oo beri ah dhagaxeedii mar isku iskuwada tuuraayo marka waa iska tegayaan danahoodaas iska qabsanayaan geelooda iska raacanaya marka beri oo kale waa maqnaanayaan maalinta labaiyo tobnaad waa maqan yahi ila dhagaxi shalay soo tuurteen dhagaxiisa moogta maxaa u dhiman marka maalinta u dambaysaa u dhiman oo saddex iyo tobnaada u dhiman maalintaas saddex iyo tobnaaday imaanayaan kadib marka waa tuuranaya idan marka dadku meeshay saddex maalmood ka tu ay afar maalmood ka tuurteen maalinta tobnaad koo iyo toban labaiyo toban saddex iyo toban ay ka tuurteen nimankan meeqo maalmood ay tuurteen maalinta tobnaad iyo maalinta koo iyo tobnaad iyo maalinta saddex iyo tobnaad labaiyo tobanka wax ma tuurin wacan caasim ibn cadiy radia allahu canhu ana rasuul llahi sala allahu alayh ali wasalam arkhasa waa rugsay lirucaati libili geela kuwa raaco oo qowsaarada ka ah filbaytuutati bariida canminan minan la baryaya xaggeeda ka rugseeyey yarmuuna way garan waa gamanayaan yowma naxri maalinta yowma yowmanaxri oo tobanka ah uma yarmuuna alqada bay tuuraayaan beri liyawmayni laba maalmood uma markaa dabadeed yarmuuna yowma nafri maalinta saddex iyo tobnaad ee lasoo kala tegayay tuurayaan rawa wa saxaahu tirmidiy ibnu xibbaan ayb xadiidkan waa saxiixa sagna wacan abi bakrata radia allahu canhu waxaa laga wariyey qaala wuxuu yihi khadabanaa rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulkaa noo khudba akriyey yowma naxri maalinta dhuundhowga maalintii tobnaad buu noo khudba akriyey alxadiid ayb muttafaqun calayhi bukhaari muslim baa xadiidkan soo saaray waxaa laga qaadanaa marka khudabta imaamku marka nebigu maadaama maalinta tobnaadka khudba akriyey dadki marka in imaamku oo markaa xajisiinay inuu khudbo akriyo maalmahaas tobnaadka inuu khudbeeyo cinda aljamra agteeduuna ka khudbeeyo jamrada dhagaxtuurka maalinta tobnaad ilaa waa yawmu naxri maogti ywmwaa waa maalinta ugu acmaasha badan <clears throat> markuu jamratulcaqaba tuura kadib marka asagoo hashiisa saaran ayuu khudbeeyey nabiga sala allahu alayh wasalam hadaa xasuustataan xadiis kitaabka awelkiisa ahayn waa kusoo maray xadiisu camr bni khaarija oo uu yidhi marka nabiga sal l salama hashiisaan aan hoos joogay hogaankaan u haayay isagana waa saarnaay walucaabuhaa yasiilu calaa katifaya hasha dhareerkeedana uu ku daadanayo garbahayda ayuu ku daadanaya marka markaas waay marka oo hashiisa korkeeda nabiga khudbada ku akriy sal lla l slam wuxuuna saa u yeelaya dadka si ay u maqlaan una arkaan acmaasha oo sameeya khudabka xajka lagu akriyana waa badan yihiin qaar culamada waxay yidhaahdaan yowmu saabic khud baa la akriyaa yowmu saabic maalinta toddobaad waa marka camalulxaj welima bilaabanin beriyo kale bilaabo rabaa maalinta todoba maalinta sideedaad xajka bilaabaa soo maa magaceed maalintaas daadi hal qof ala weydiina maalinta sideedaad yowmu tarwiyo intaan la gaarin maalinta toddobaad todobaad khudbau akriya aasaarta qaar saasay leedahay yawmu carafana waa la akriyey qsoo marnay yawmu naxrina waa akriyey nabiga sal l slam soo marnay maalintii labiiyo tobnaadna waa akriyey yawmu nafr lwel maalintii labiiyo tobnaadna waa akriyey yawmu nafri lwal afartaas khudbaa la sheegaa siyaabo kalena waa u sheegaa nacam khudbada marka yawmu naxri nebiga uu akriyay khudbo aada u weyn ahayd wuxuu ka hadlay marka mr midda uu yiri rasuulka sal l slam atadruuna ay yawmin haada aya yawmin haada ma taqaanaan maanta maalinta ay tahay qaala allahu warasuuluhu aclam ay tahay markaasu haddana wuxuu yihi maalinta ma taqaanaan ay tahay alla bisha ay tahay ma taqaanaan allah warasuuluhu aclam waxay u maleeyeen inuu wax kale ku magacaabi doono nabiga sal ll slam meesha aad joogtaan ma taqaanaan allah warasuuluhu aclam markii dambe uu yihi alaa ina dimaa'akum waamwaalakum waacraadakum calaykum xaraamun ka xurmati yawmikum hada fii shahrikum hada fii baladikum hada maalintaas nebiga naagaha in loo ixsaan falo ka dardaarmay istawsuu binnisaai khayran fainamaa huna cawaanin cindakum qafaal iyo maxbuusay agtiina ku yihiin u naxariista khayr iyo wanaag isugu dardaarma dhexdiina wuxuu akriyey marka khudab fara badan waxaa kamid ah laa tarjicuu bacdii kufaara yadribu bacdukum riqaaba bacdin galaashay aniga ha u laabanina sidii gaalo camal oo qaarkiin qaarka kale luqunta uu ku dhufanayo marka khudab aada shar yani shareecada usuusha shareecada ka hadlay rasuulka sala allahu alayh ali wasalam yani xajkiisaas dhowr khudbou nebiga akriyey marka waxau uga hadlay khudabkaasna shareecada waxyaaba ugu waaweyn ee asaasiyaadka u ah ee diinta xifdi diinta in la ilaaliyo amwaasha in la ilaaliyo dhiigga in la ilaaliyo qofka muslimka cirdiga qofka muslimka in la ilaaliyo naayaha in la saanfalo dadka inaysa islaaynin aalu inuu xaq dhowro markii dambe uu laabanayo adiri khum meeshii qadiiri khum waa tii uu khudbo ugu akriyey madiina iyo maka dhexdooda marka maadaama nebigu uu sii dhimanayo alyawma akmaltu lakum aa soo degtay oo yawm carafa isagoo taagan rasuulka sal l ly slam alyawma akmaltu lakum diinakum waatamtu calaykum nicmatii waraditu lakum alislaama diinan ayaa soo degtay marka waxyaalo fara badan oo munaasab u ah markaas mawqifka ayuu nebiga ka hadlay xajkuu dadka ku baray khuduu canii manaasikakum manaasigta iga qaata uu yidhi lacalii la alqaakum bacda caami haada marka khudabka waxau ibnu xajar ugu qoray waxay tahay khudabka in marka nebigu khudabkii uu akriyeyna manaasigtay kamid noqona dabcan naam marka imaamka wixii un markaas dad xaji siina ama wixii aqoon leh inay dadka wacdiyaan mararkaas oo tawciyaad ay ku sameeyaan ayaa daruuri a marka dardaaranka u dambeeyo nebigan ku liidan waa kaas dardaaranki ugu dambeeyo rasuulka uu ka dardaarmay meel maxfal oo dad badan isugu yimaado inaan kulliyin amwaalaan fakanaynin naf ayaan fakanaynin cirdigii muslimkaan la daynaynin gaaladii nebiga uu yiri iyagoo kale ha noqonina ayaa dadkii muslimiinta ayaa ay iska jecel yihiin dhexdooda qofkii muslimka ahba gaala laga jecel yahay marka waxaa weeyaan qof aada jecesha mar rasuulka jacaylka aan sheeganayna ba runba maba aha waxbaa nin walba isfeeri kulligeen maa nin walba isfeeri khayaanadaas intay la egtahay qof muslima maalkiisa haddaad ka khayaanto qof muslima dhiiggiisa haddaad si xun u gasho qof muslima cirbigiisa haddaad kuxadgudubto dardaaranka nebiga waa waxa aada burburinaysa waa ogtihiin dadka soomaalida ah. dardaaranka waalidkood waa ilaaliyaan qofka hadduu qof inkaar qabo uusan ahayn waxaan wuxuu kuleeyahy waalidkay igala dardaarmo waa xifdiyaan dardaaranka waalidka nabigana waalidka ka weyneyn marka sala allahu alayh waali wasalam marka dardaarankiisa ugu dambeeyey beledkan weliba waa ku baaba-san yahay maalaan la cafinayn nafaan la cafinayn cirdigaan la dhaafayn soo saas maa sababta weliba khaasatan culamo iyo caamadan ah. ma kala reebayo masalada ma caamada keliya ma lacag iyo wixii amwaalba waxaad moodaa si alla sidii lagu kasbi karo ha lagu kasbi in la yihi xataa dadka wadaadadaan oo aan loo kala aaba yeelaynin war maalkan muxaaraama ma qof muslimaad ka dhacday bikayr idnihi maad qaadanee maalkan maba loo kala aaba yeelayo ilaah in laga cabsado waxaa fiican shilin qof muslima leeyahay dheeldheelma wax alla uu leeyahay wax alla u xaqiisa waa ku cafina hadaad tooba keento laakiin wax bani aadam ma ku cafinayaan bani aadamku nacam waxaa weya waa kugu dhegan yihin mar walba aaday kugu dhegan yihin qofka marka inuu ilaahay ka cabsadaa marka wuxuu yihi nabiga sal lahu alayh an abi bakrata radia allahu canhu qaal khatabanaa rasuulu lahi sala allahu alayh ali wasalam ywma naxri alxadiid ay akmil ilxadiid xadiidka dhamaystirin muttafaqun calayh wacan saraa binti nabhaan radia allahu canha waxaa laga wariyey saraa binti nabhaan qaalad waxay tihi khatabanaa rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalama nabigaa noo khudba akriyey yowma ru-uus ayuu noo khudba akriyey faqaala wuxuu yihi alaysa hada awsada ayaami tashriiq yawma ru-uus waa maalinta labiyo tobnaad waay nacam nacam markaasuu wuxuu yidhi alaysa haadaa kanu mayuusan ahayn awsata ayaami tashriiq ayaamu tashriiqa maalmahooda maalinkii udhexeeyey sooma uusan alaysa haadaa kanu miyuusan ahayn awsata ayaami tashriiq ayaamu tashriiqa maalmaho maalmaha ayaamu tashriiqa maalintii dhaxda ku jirtay sooma aha oo u udhexaysay naam alxadiid akmal xadiid rawahu abu daawuud biisnaadin xasan xadiidkan marka isnaadkiisa rabiicata bin cabdiraxmaana ku jiro xaafid ibn xajar wuxuu yihi maqbuul waay ninkan yani cinda almutaabaca wailaa falayim xadiid adaa marka ninkan ayaa ku jira oo mutaabaca u baahan wacan caaishata radia allahu canha ana nabiya sala allahu alayh ali wasalama qaala lahaa nebigu wuxuu ku yidhi dawaafuki dawaafkaaga bilbeyti beytka aada dawaafto iyo bayna safaa walmarwati safee marwa ah, dhawaafti dhawaafkaaga bilbeyti aada dawaaftay iyo bayna safaa walmarwati safee marwa aada dawaaftay yakfiiki waa kugu filan yahay lixajika xajkaadi iyo cumratiki iyo cumradaadi rawaahu muslimu muslim baa weriye xadiidkan waxaa laga qaadanaa awalan waxaa la rabaa in la fahmo xajka caaisha muxuu ahaa saddexdii noocan soo sheegayna tamatuca iyo qiraanka iyo fraadka xajkii caaisha muxuu ahaa awal caaisho waxay soo xiratay tamato waxay soo galeen nebiga asxaabtiisa maalintii afaraad bisha dulxija maalintay afar aheeday maka soo galeen iyadoo marka meel maka u dhowaa xayd ayaa ku dhacay sarif meel la yaraa markay joogtay ayaa xayd ku dhacay waati iyadoo murugeysa nebiga uu yimi sala allahu alayh waali wasalam uu yiri maxaa kugu dhacay anufis miyaad xayshay haabay tiri hadii marka nebiga dhib male maalintaas afaraado taqriiban caydka uu ku dhacay mina waxaa la aaday oo xajkii yowma tarwiya waxay usoo gashay iyadoo xaaid ah weli ayay usoo gashay oo ma aysan cumraysanin maxaa yeele iyada cumray soo xiratay cumradii dawaafay u baahan tahay sacyi bayna safa walmarwa qof xaaidana dawaaf ma samay karo iyo sacyi bayna safa walmarwa masamay karo ma samay karo waa iska joogtay marka yawma thaamina la gaaray iyadoo weli xaydka see leela marka cumradii ninka mutamatica cumradiisa iyo xajkiisana cumradiisa horeyso soo saas maaha ilaa mufrido noqona hadday cumrada daba marto iyadii marka maxaa marka sida raajixa waxaa weeyaan nabiga sal lla ly slam waxau amray inay cumradeedii hore ay soo xirato inay bedesho oo riwaayadka qaar waxay urfudii cumrataki ay cumradaada baabi cumradaada aada soo xirata baabi-i thaamin marka dadkay xaj la xiratay marka xaj ayay la xiratay yawmu maalintii sideedaad iyadoo xeydkeeda qabtay xaj ummadda iskale xiratay saasay marka mino ku aaday oo ay eh, carafo ku istaagtay wuquuf carafa ila xaaidku waa istaagi karaa wuquuf carafa dawaafka bis un baa loo diidan yahay isnacii maa yasnacu alxaaju hayra allaa taduufii bilbeyti acmaasheedaas iska soo qabatay markay daahir noqotayna markaasay marka dawaaf samaysay yawmulcaashir maalintii tobnaad dawaaf waxay samaysay marka dawaafulifaadihi intii acmaalulxaj oo dhanna waa dhamaystirtay dabcan markaas waxay cumradeedii ya rasuul allah maxaa ku dhacay idil xajay samaysay ma ogtahay cumradeedii aawayey markaasuu nebigu wuxuu leeyay dawaafuki bilbeyti wa bayna safa walmarwa dawaafkaagan oo yawmulcaashir aad dawaaftay iyo safii marwo ood maalintaas sacyisay yakfiiki lixajika cumra cumratika xajkaagi iyo cumradaadi kanaa ku wada filan halkaa marka maaa maxaa ka qaadanaya marka caaisha maxay noqo xajkeedu marka waa maxay qaarinaday noqotay saarat qaarinatan saa darteed naagta xaydka saasay yeeli haddii ay caaisho iyadoo xaydka uusan ka baabi-in ay gaarto eh, yowma tarwiya la gaaro iyadoo weli xaaid ah cumro ma kalsanin hadday gaarto waxay u bedelaya cumradeedii xajay ka dhigee markaas waxay noqonaysaa markaas qaarinaday noqon xajkeedaas iska qabanay marka xajkeeda shaqada xajka ay ku qabato cumrana ugu filan oo cumro labaad inay aado looma baahno qaarinaday marka saas ku noqon waa garadsum marka hadhow eh, caaisha laakiin arrintan waxay tiri yaa rasuulallah dadku maxaj iyo cumray la tegayaan anna maxaj keliyan la tegayo xoogaa qalbigeeda waa waa waxaa weeyaan dadkii cumro goonihi sameeyey xaj gooni a sameeya kaa fiicanay weli xoogaa ay islahayd marka nebiga tadyiiban likhaatirihaa iyadoo qalbigeeda waxaa soo galay isagoo ka daaweynaya ayuu markii yo u xajku soo dhammaaday ee muxasab meesha leeraa uu degay ayuu wuxuu ku yidhi orod kaco cabdiraxmaan ibnu abibakar ayuu wuxuu ku yidhi oo walaalkeed ah orod walaashaa waduu yidhi tanciim gey ah kasoo cumraysatay marka tanciim ay tagtay waa kasoo cumraysatay cumray samaysay bacda xajihaa bay cumro samaysay uu geeyey marka waa soo cumraysatay halkaan igu keeni yiri marka markii loo keeno nebiga marka uu baxay marka madiine uu sii ahay sal allahu alayh wali wasalam marka iyada cumradeedan dambe nusug oo hadda ku dhex jira xaj maahani waa un tadyiban likhaatiriha wailaa waaba sheegaba nebiga in dawaafkeedii hore iyo sacyigeedii inuu cumro uga filan yahay saaba sheegay rasuulka sal l l slam ee tan waxay ahayd un keliya in haadirkeeda la kaba bis waxa qalbigeeda soo gala inuu nebiga u kabo intay xoogaa waxa isu dheedhehi waxaa kaloo laga sii qaadanaya masale kaleo masalada kale ay tahay xaajigu markuu xajka soo dhamaysto kadib inuu cumrooyinka iska badsan karo intuu tanciim aado iska soo cumraysan karo inkastoo culamada qaar ay diidaan oo nebiga ma inay dhahaan laakiin de caaishow faray nabiga sal ly slam caaisho oo xajkeedii dhamaysatay iyo cumradeediiba ayuu orad orad wuxuu yihi shay xaaraamana ama bidcaha nebiga dad ma qancinayo sala allahu alayh ali wasalam taa marka in cumrooyinka la badsado bilidaafa ilaa dalika axaadiid kalaa kusoo aror alcumratu ila alcumrati kafaaratu limaa baynaha marka xadiidkan macnahaasuu leeyahay marka dawaafuki dawaafkaagii caaishaay bilbeyti aada dawaaftay iyo bayna safa walmarwa yakfiiki waa kugu filanyahay lixajiki buu ku filanyahay iyo cumratiki iyo cumradaadi maadaama iyada aysan awel hore usoo cumraysanin xajkeedan dawaafkii xajka xajkeeda dhawaafkiisa iyo sacyiga xajkeeda ayaa wuxuu uga filan yahay xaj iyo cumrada gudaayo waa sida ninka qaarinka oo noqonayo oo kale rawahu muslimun xadiis muslim baa wey marka xajka marka niyooyinka la fasakhayo xajka laba qaabaa loo fasakhaa hadda maskaxdiina ka shaqaysiinaysaan laba qaabaa loo fasakhaa marna cumraa la fasakhaa xajaa loo fasakhaa cumradii baa laga tegaa oo la bedelaa xagga la yska dhigaa xajaa lagu bedelaa waa goormo markaasna qisadan u caaisha caaisha cumradeedii ka tagtay xajkay ufasakay sooma waxaa la yihaha fasku lcumrati ila lxaji yaa la midka waxaa jirta iyadana fasku lxaji ila lcumrati xajkaa la fasakaa cumraa loo fasakaa yaa sheegi karata qof qofaa doorana hay qofku markau mufrid soo xir oo ifraad soo xirto ya waa bedela sida u bedelay naam asxaabta sidii nabiga uu ku amray markay kii xaj soo xirtay iyo kii kii ifraad xirtay iyo kii qiraan xirtay markii beytka la yimid ee dawaaf la sameeyey sacyi la sameeyey wixii aan xoolo wadin nebiga waa too yidhi bedela cumro u bedeli weliba axaadiista qaar uu yidhi dakhalat alcumratu fi lxaji cumradii xajkaa la dhex geliyey oo suraaqa uu yihi ya rasuul allah alicaamina haadaa sanadkeenaan bismiya yii arrintan markaasuu yii nabiga laa bal liabadi abadi weligeed saan way ninkii sidaan oo kale yeelo xaj keliya soo xirto ama yeelo qiraan eh, soo xirto oo aan xoolo wadin markau halkaan yimaado waa dhawaaf ibnu cabbaasna aaduu arrintaas ugu adadkaay wuxuu dhihi jiray sunnatu nabiyikum waa bedelo dhihi jiray niyadiinii hore bedela saa nabiga nabigiina sunnadiisi sal allahu aleyh ali wasalam marka imaam axmed iyo sheikhulislaam ibnu taymiya iyo ay leeyiin asxaabta waajibay ku ahayd laakiin keyrkood sunna u yahay inay bedelaan asalka ma ah waajib ibnu lqayimna waa ku khilaafay mas'aladaas sheekhiisii wuxuu yihi bal waa waajibay ahayd maxaa yeele asxaabta nebigu waa ku amray amaruu uu ku siiyey marka idan amar amarka nebigu wujuub u taasuu isaga ku tegi laakiin haddaysan yeelin un waxbaa ka fakanaya fadiilo iyo waana laga yaabaa inay eh, dhib u yimaado laakiin xajku ma jira lama dhihi xajku ansaxa eh, labadaas fasqibu marka xajku leeyahay fasqu lxaji ila alcumra iyo fasqu lcumrati ila alxaji labadana laba wax la nasakha ma jira qaara waxay leeyihin culamada waa la nasakhay eh, tii cumrada waxay leeyihin in xajkii cumra loo bedelo waa la nasakhay kuleey see loo nasakhay nebigii baaba la weydiiyey alicaamina haada baa la layihi mayuu yihi bal liabad labad see loo nasakhay nebigu wax uu dhahayo abad labad waay weligeed riwaayadka qaar wuxuu yihi cumradu xajkay dhex gashay ilaa yawmi alqiyaama shaaficiyada qaarkood waxay leey waa la nasakhay kuleeyi say ku dhici karta in loo nasa nebigaa ilaa yawmi alqiyaamati dhahay ma sharci cusubaa soo degey sharci cusub taqliidkuma fiicin leela waxaa arkaya dad badan oo hadda meelahan ka tegaayo ku rafaadsan oo ifraadkoodaas iska xiranaayo oo ku rafaada ad haddaa fasak tiraadid war waxaan asxaabtii waa fasakhayna haddaa iska fasak tiraa mayu kuleeyahay madhabkaasaa un loo tacasubaa bis qofkanad waxaa u fududba tamatucaa u fudud wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam nabiga lam yarmul ma ruclaynin fi sabci aladii todobadii afaada fiihi oo tawaaful ifaadaha ku dhex sameynayo rawahu lhamsatu ila tirmidiya wasaxahu lxaakim xaakimna uu saxiix yahay rawaahu buu yihi marka khamsada imaam axmedaa ku jira saad ogsoontii marka imaam axmed tirintii xadiidka kolley musnadku inuusan ku jirin culamada qaar ay sheegayo ibnu xajar laftirkiisana adraaf lmusnad ma uusan kusoo derin xadiidka kuma uunan dhex sheegin talkiisulxabiirka atalkiis lxabiir markuu takriijinaayeyna wuxuu u nisbeeyey xadiidkan asxaabu sunan ilaa tirmidi ma ahan iyo xaakim oo imaam axmed uma uusan nisbeeyin waxaa muuqanaysa imaam axmed xadiidka ma weriy imaam axmed ma weriy rawahu lkamsa marka waxaa weeyaan ila tirmidi markuu leey imaam axmed waxaad moodaa inuu maxaa wuxuu cadaynaya ah imaam axmed oo ku daraa sida saxdaan imaam axmed ma weriyo kitaabkiisa atalkhiis alxabiirka ibnu xajar imaam axmed xadiidka dadka werinaa kuma uusa soo derin adraaf lmusnadna xadiidkan ma uusa ku darin uma us ku sheegin marka waxaa daahir waxaa weya inuusa xadiidkan imaam axmed aanu werinin wallahu aclam xadiidka marka xukunka laga qaadanaya waxaa weeyaan dawaaful ifaadaha rucleyn inuusan lahayn hore waxaan usoo sheegnay nabiga sal ll ly slam Eh, idibaac uu samey jiray marku dawaaful quduumka markuu sameynayo inuu garabkiisaan midigna oo muujiyey eh, khada halaatan oo mashaa arbacan saddexna inuu rucleeyey afarna o ou socday ayaan soo marnay marka eh, dawaafka idibaaca leh dawaafka idibaaca leh ramalkana leh waxaa weeyaan waa midka dawaafulquduumka dawaafaadku waa saddex dawaafulquduum iyo dawaafu lifaada iyo dawaafulwidaac saddexdaas waa dawaafulquduumka idibaaca le iyo waxaa leh idibaaca iyo ramalka waxaa iskale dawaafulquduumka dawaafulquduumka dabcan dee ninka mufridka iyo qaarinka isagoaaba la garana sunna u yahay oo bimansilati taxiyatulmasjid oo kale laakiin mutamaticu muxuu noqonaya waa dawaafkiisii cumrada ugu jiray asaana taxiye u ah waa sida markaa masaajid salaad farad iyadoo lagu tukanaa soo gasho salaadii faradood tukatay iyadaana taxiye kuwa soo maha saas kale u yahay baytka marka la tagay salaad laguma laguma salaamo dawaafaa lagu salaam dawaafulquduum oo leeyahay marka dawaafulquduumkaasoo nabiga ugu rucleeyey sababka u rucleeyey oo idilaac u sameeyna waxay ahayd gaalada inuu marka uu tuso xoogga muslimiinta ay leeyihin inuu tuso ayagaa waxay dhaheen waxaa idiin imaan doonay dhaheen dad qawmun wahanathum ay daciifisay xumaa yafrib madiine qandhadeedii iyo dhilmanyadeedii dad ay tabar daraysiisaya idin imaan doonay dheh fiirsada cumratulqadaa markuu nabigu sameynaya markaasuu ah yihi muruqiina marka tusa oola tuscamada marka u sameyso mar waxuu damcay inuu joojiyo hadda maadaama wax la tusaa gaalba meesha uusa jooginba haddana markii dambe waa iska daayo mar hadduu nabigu sameeyey deynaya ila al-aana sidiyaa loo sameeya iyadoo hadda gaal meesha jooga oo si jira maxaa yeele sunanka nebiga akhbaab ku bilawda la waa la wadaya waa looga dayanaa rasuulka sala allahu alayh waali wasalam ayb culamada qaar waxay leeyiin saddexda hore marka la rucleynaayo ma ku jirto beyna ruknayn yamaaniyeenka iyo ruknulyamaaniga iyo xajarulaswadka midka uu ku yaal marka lasoo gaaro labadaa dhexdooda iyaga waa la socdaa lama rucleeyo saddexda kale le waxaa lagu qeyb beytka intiisa badan waa wax lagu rucleynayo ama haddii lasoo gaaro ruknulyamaaniga iyo iyo ruknulxajarulaswadka iyada rucleyn ma laha ayb marka wuxuu leeyahay ma uusan rucleynin fi sabci aladii afaada fiihi todobadii dawaafulifaadaha nabiga ma rucleyn dadka waxaad arkay iska rucleynayo dibaacii maradii halkan waa uqaawan tahay marka waxa weya sunadii lama kala kasin culamada qaarna waxay leeyiin dhawaaf kastoo sacyi oo ka dambeeyo waa leeyahay ramal iyo itibaac laakin de taas waxaa weye nebiguba adousa usamaynin sala allahu alayh ali slam sunada nabigaa la raaca dawaafaadku marka ayagu waxawey saddexdan dawaaf maxalaa ka dhexeeya waxaa ka dhexeeya waxa weeyaan laba ragco oo maqaam ibraahimka lagu tukanayo dawaaf kasta kabacdi laba ragco leeyahay maqaam ibraahimka lagu tukanayo dawaafkuna dabcan waxaa weya shuruuddiisa waxaa a satru lcawra qofka inay cawrada asturantahay inuu dhahaaro qabo inuu marka eh, eh, sad toddoba dawaaf inay noqdaan tirada cadadka meesha laga tartiibta si isugu xigaan meeshii marka eh, laga bilaabayay in marka tartiibta waxaa weeyaan xajarul aswadkaa laga bilaaba sidaasaa loo soconaa waa lagu imaana hadii xajarul midigaa looga soconaa haddii qofka uu cadsiyo xajarul aswad ka bilaa dhinac kale oo u socdo waxba loo tiri maayo dawaafkiisana ma ansaxa bishardi waxaa kaloo ah inuu khaarij alkacba inuu ku dawaafo daakhil alkacba hadduu ku socdo waa u dhamaatay dawaaf lama dhaho kaas isago daakhil alkacba see loogu dawaafaa xijru ismaaciilka haddaad dhex gasho kacbadaa ku dhex jirta kacbadan hadda waa dhisan tahay afar tiiray ku dhisan tahay afarta tiir labada shaamiyeenka la yaraha gadaashoodaas waxaa ku yaal meel yaro xayn daab yar xijru ismaaciil ama shaagarwaan meeshaas shaadarwaanka ama xujir ismaaciil qofka hadduu dhex galo waxa weeyaan waa u dhamaatay waa ka-anamaa beyt asoo ku dhex jiray lamid mafahamt inkastoo de meesha hadda xijriga uu ku samaysan yahay ilaa derbiga kacbada laga gaaro dhammaan ma wada ah kacbada laakiin aduu shakiyaa ku gelay marka kor ka mara agarsoma waxaa kaloo iyana la rabaa marka muwaala muwaalaad inay isku xigaan haddaad intaad laba samayso gurigaaga iska aada haddana meeshaan ka binayna la yeeli maayo laakiin haddii caarib ou jiro labaad samaysay waa lagugu aqimay salaada marmar waa dhacda laba adoo malaa salaadii ala aqimay meeshaa ku dukana wax sii waday taas waa binaynay istinaaf hadnaa ka bilaabo shardi maaha taasoo oo kalena ayb marka waxuu leeyahay eh, dawaafku marka alkaas saasay leeyihin marka dawaaful ifaaduhu waa rukni dawaaful idaacu waa waajib quduumkana mufridka iyo qaarinku waa usunno mutamatocana waa wuxuu u yahay rukniga dawaafkiisa cumrada ahay saasay kaleyihin wacan anasin radia allahu canhu marka weliba idibaaca qofku markuu sameeyo meeshii uu dawaafkii quduumka ah markau muruqiisaan oo muujiyo gacantiisa midigta ah markuu dawaafka dhameeyo inuu asturto waa oo salaadda u dukanayo dawaafta haddau dhamaado labada ragca la tukanayo in la astura way nabiga sal l salam waa reebay qofku inuu dukado walaysa calaa caatiqihi shay horaan usoo mara dadku iska wataan weli wacan anasin radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam nabiga sala duhra duhurkuu tukaday walcasra iyo casrka iyo walmaqriba iyo maqribka iyo cishaa uma markaa dabadeed raqada waa seexday nabiga raqdatan seexasho bilmuxasabi meesha muxasab la yidhaahdo seexay muxasab waxaa weeyaan waa dhinaca mino xigto w mako dhanka mino xigto marka maka laga baxay mino loo socdo meesha lasii mara w hadda makay ku dhex jirtaa uma raqada raqdatan uu seexday bilmuxasabi muxasab ayuu seexday marka u baryay uma rakiba nabiga waa koray ilalbeyti beytka u koray beytku kabacdi aaday kacbadii fadaafa bihi waa dawaafay dawaafulwidaaci waana sii tegay kabacdi rawahu lbukhaariyu xadiidka bukhaari baa wariyey xadiidkan laba waxaa laga qaadanaya sheega koowaad wuxuu yahay markuu xajka soo dhamaado in meeshaas la dego oo intaasoo salaad lagu tukado shardi miya oo yani ma nusuk miya mase nusuk ma ah yani waxaan ujeedaa nusuk oo min manaasik alxaji ma kamid yaha mase kamid ma ah culamadaas isku khilaafay qaar waxay dhaheen waa nusuk qaarna waxay dhaheen nusuk ma ahano nebigu meeshaan waa un iska degayo hadhow bixitaanka iyo inay dadka kusoo aruuraan iyo ayuu ufududahay makaankaas yani waa makaan oo u degay waa makaan oo u degay si yacni musaadafa ahaan yani waxaa iswaafaqay meesha dadka uu ku ku aruurinaayo ee asaga hadhow bixitaankiisa u fudud ayay noqotay meeshaas ee nabiga sala allahu alayh wali wasalam meeshaas makaan ahaan oo iyada in la baryo oo sidii mino camal laga dhigto oo yani ama oo salaado in lagu tukana ay leedahay iyada ma aha marka midda labada marka isku hayan waxay tahay nabiga sal ly slam waxaa lagu daraa meeshaan jiifka oo jiifay jiiftay min umuurihi alcaadiya mase waxaa weeyaan cibaado ahaan oo meeshaan u jiiftay haddii la yidhaha cibaado ahaan u seexday nusubay noqonaya marka waa looga dayana haddaysan ahayn cibaado ahaan inuu u jiiftay oo ay caadadii waafaqday wa sida masalan nabiga kaadiyaa qabatay meeshay ku qabatay unbuu ku kaadinaa soo maha waa leexanayay meeshii markaas kaaga munaasab oo geynay muxallaha meeshii nebiga uu ku kaadiyey sunno waa in lagu kaadiyo dhihi maayo marka culimmada asxaabu rasuulillahi marka masalada ibn cumara aada ugu tashadudi jiray cabdullah ibn cumar isaga waxaa weeyaan waa ku dadaali jiray meelahaas oo kale oo waa yaqaanay meelihii nebiga oo hashiisa fariisiyey iyo meeshuu kaadi u aaday iyo aada u yaqaanay beyna maka walmadiina culimmada marka laakiin mas-uuliyiintu waxay dhahaan taas waxaweya waa mubaax nabiga sala allahu alayh ali wasalam meeshii ou cibaado ahaan uunan u sama wixii cibaado ahaan aan ka ahayna caado ka ah ee waqtigii iyo u iswaafaqay haddaad nabiga uga dayanayso adugu waa min baabi alibaaxa waa shay un mubaax nam laakiin wixii nabiga cibaado ahaan u sameeyey iyada waa waa imaa waa waajib imaa mustaxab leh wax ka yar ma noqon karaa ma garatay marka taasaa marka asxaabta kale badankood arrintaa ma aysan ku tashadudi jiri saa darteed xadiidka soo socdaad arkeen ibnu cumar laakiin isaga arrintan waa ku adadkaa jiray bal cumar bnu lkhadaab isaga waaba necbaayba in la sameeyo waxyaabahan in weliwi lagu sameeyo waa necbaa jira ibnu cumar aabihiis cumar bnu khadaab radi allahu canhu waa waxau arkay geedii nebiga oo kula baayactamay sulxulxudaybiya markii la joogay geedii nebiga oo kula baayactamay muslimiinta ee qur-aankana lagu sheegay laqad radia allahu can lmu'miniina id yubaayicuunaka taxta shajara dad waxau arkay geeddaas goobanayo raadsanayo oo geedda hoosteeda inay degaan ku dagaalaan maadaama nebiga uu beeco kula galay muslimiinta qur-aankana lagu sheegay markaasu wuxuu yihi cumar radi allahu canhu dadkii idinka horreeyey waxaa halaagay aahaarta ambiyadooda oo ay quluwi ku sameeyaan ambiyadooda aahaartooda oo ay quluwi ku sameeyaan aahaarta hadda bimacna sunna ma aha sunnada waaba loo soo diray in la raacee maogtahay ee wuxuu ka wadaa waxyaabihii aan cibaado ahaan aysan u samaynin in lagu talax tago hadhow la caabudoba meeshii marka dambe taaweyna cumar ka hadlaa ma idinku arki karo yiri mar dambe waxaas oo kale sanadii ku xigtay riwaayadka waxay leeyihin saxiix ah sanadii ku xigtay meeshii geedo badanaa ka baxay geedii geedaha kale waa laga aqoon waayay qaarna waxay leeyihin cumar waa xooga amray in la gooyo geed in la gooyo haddii la yidhaha cumar in la gooyo amreed waxaaba laga qaadanaa de sada dariica ayuu u gooyay inaan geeddaas hadhow la caabudin ayuu u gooyay inaan geeddaas eh, la caabudin ba u gooy waa wixii nebiga ka waran oo geedii hoosteeda oo fadhiistay baa waxa la goynayo sababtoo ah geedan sharci alle oo kusoo arooray oo hal lagu halla hoos fadhiistaa may ma jiraan sideedana haddii buqcooyinka baraka barakaysigooda lagu talax tago marka dambe waa la caadiyaa waatuu nebigu asxaabta uu ka celiyey qaarkood ijcal lanaa daata anwaad kamaa lahum daatu anwaad markay geed noo samay aan seefaha suranno say ayaguba daatu anwaad gaalada ay u lahaayeen laakiin nebiga inahaa sunan qultum kamaa qaalat banuu israaiila limuusa ijcal lanaa ilahan kamaa lahum aaliha saasa way necbanaayeen marka asxaabta badankooda arrintaa ibnu cumarna asagoo de tabaruk ma uusan ka raadinaynina yani itibaaca nebiga aad u jeclaa min baabi itibaacay ka ahayd ibnu cumar ee min baabi tabaruk maya ma ma aha haddaad marka min baabi tabaruk ka dhigato dariica ila shirki waay shirki asqara waay markaas diriica maadaama wax kasto oo shirkiga weyn ku gaarsiiyo shirki asqar uu noqonaya shay kastoo shirki akbar ku gaarsiiyo waa shirkun asqar hadda kawan marka meel qur-aanna aan lagu sheegin nabina uusan faraysanin ninkii wax ka raadiy baraka marka abu shamo darduushi wuxuu leeyahay mase abu shamo ah waxaa jiri jiro marka xaytu ma meel walbaad ku aragto yidhi geed laga daba wareegsanaayo oo lagu daba lagu noqnoqonayo meel walbaad ku aragto faclam eh, anaha daatu anwaad inay tahay waa caam yahay lasoo ujeeda xadiidka meeshaa ku aragto yiri geed la barakaysanaa iyo dad geed ka daba ordaa iyo meel oray dhisan iyo alwaax iyo dad ka daba ordaa haddaa aragto yiri ogow daatu anwaad inay tahay midaas marka asxaabtu waa camimi jireen waxaan ujeeda culamada ah, taartaan ma dhihi jirin kuwaasay ku timin annaga shaqal kuma leehin ma dhihi jirin waaas diin iyo cilmi ma ah uma raqda raqdة bاlmuxasabi uma rakiba ilى lbeyt fadaaf bi rawahu lbukhaariyu wacan caaishaةa radi allahu canha anaha lam takun ma aysan ayn caaisha tafcalu dalika taa midii samaynayso ee ma degi jirin muxasab caaisha ma degi jirin ay nuzuula maxaa laga wadaa marka e, ismu ishaara dalika muxuu noqona ay nuzuula degitaanka bil afdaxi la dego afdax iyo mucasar isku mid wa hadda meesha afdaxa waa meesha hadda ay ku taallo belediyada maka ay ku taallo oo dhankan marka jaamicatu umulqura loo maraayo iyo mina iyo loo socday ku taalo meeshaas ayaa afdax la yaraa ama la yiraahdaa muxasab isku macno waa labadeeda meel quruurax badanay ahayd saasaa muxasaba loogu bixiyey nacam أخيرا ay annuzuula biladxi weyaan wataqulu waxay dhihi jirtay inamaa nazalahu nabiga inamaa nazalahu rasuulu llahi sal l slam rasuulku waa degay abdaxaas asmaxa liannahu kaana wuxuu ahaa abdaxu masilan meel an ibni cabaasin radia allahu waktigooda kan ugu dambeeyo bilbeyti inuu ahaado beyt kacbaday dawaafaan ilaa anahu laakin sakufifa ah waa laga fududeeyey can ilxaaidi xaaidkii haweentii xaaidadaheed waa laga fududeeyey mutafaqun caleyhi buhaari muslim baa xadiiskan soo saaray waxaa laga qaadana isagana inuu waajib sababta waxay tahay waxaa layihi naagta xaaidkaa waa laga khafiifiyaayay qofkii marka aan xaaid ahayn isagu lagama khafiifinin waa waa lagu adkeeyaa wax in la adkeeyana waa waajib halkaasay culimmadu ka qaataan marka waxaa kaloo xadiidkaas iyo umira annaasu dadka waxaa la amray amarku waa waajib asalkiisu sida eh, haddana siiqadan waxaaweyan waxaa dadka amraaya nebigu ah ahaa sala allahu alay kuna aakhiru cahdihim bilbeyti waqtigooda kan ugu dambeey inuu beytka dawaafulwidaac marka isaga maxaa la dadku markay aj xajkaa iskale dawaafulwidaac min acmaali lxaji waa iska jira cumrada iyada ma laha cumradaan ma laha dawaafulwidaac ma laha sidaa ku khaldamo oo qofku mutamadici waxay leeyihin markau dhawaafo saci bayna safa almarwa sameeyo ee ou xeerto uu xalaaloobo hadduu rabo inuu maka ka tago magaalo kale aado inuu dawaafulwidaac sameeyo hada hayru saxiixin sabab dawaafulwidaac waxaa iska leh waxaa iska leh acmaalu lxaji bay ayuu kamid marka waa min waajibilxaji ninkii ka tago ee maka kasoo tago isaon samaynin fa caleyhi damu dhiigaan neef arigaa laga rabaa neefkana waxaa lagu bixinaa wax kasta oo waajib laga tago maxduur la koro shay xaaraama muxaramaat lxiraam haddii la koro ama shay gurigaaga iyo kuma samey xaggaasa iskale masaakiinta meeshaasa iskale umira annaasu dadkii waxaa la faray an yakuuna aakhiru caadiin bilbeyti inuu yahay marka waktigaa kan ugu dambeeya beytkaad ka dhigay maxaad yeelay marka la gaaro markaad bixi rabto alaabtaada diyaar garaysato xidxirato oo aada alleyle baska saacaddaasad ku dhacaysa a is leedahay markaa alaabtaada diyaarsato beytkaad tega dawaafuludaacaad soo sameynay hadday noqoto inaad joogto alami ah inay noqoto laakiin haddaad suuqa iska aado marka hadda hoosbidac soo samayso haddaad suuqa iska aadad wax soo gadgadato oo guriga iska seexato oo kaas waa inaad kusoo celisa mar labaad ooflidaac lama rabo waa garata soo maa mar kasta oo mino meel masaafatulqasri dhan haddaad uga xajkiaad soo sheegay markuu xajka dhameeyey safiya sheegay um, waa hadal carabtu ay dhihi jireen hadaar camal waa daahirkiisa laakiin hadaar lagama oran waa meesha soomaalida gobolama ay ka dhahaan caqraa xalqaa um, axaabisatuna hiya manaxabisa ayuu yihi markaasaa la yidhi ya rasuul allah inahaa daafat bilbe kacbada waa dawaafteenidaas idan marka wuxuu yihi nakeenu yii marka nama xabisayso marka dawaafulwidaaci xaa-ibka waa laga dhaafay cid kale laakiin lagama dhaafin وعn بن زbayr رضي الله عnه waxaa laga weriy cبdالله بن زbayr qala qala rasul lah sal ل slam salaatu salaad fii masjidii masjidkeyga dhexdeeda ahaatee haadaa kan ah afضل waa ka fadli badantaha min salaatin salaad afdalu way ka fadli badan tahay min alfi salaatin kun salaadood oo fiima siwaa masaajidkii wixii kasoo hara ah ila almasjid alxaraama masjid alxaraamka ma aha salaatu salaad oo fi lmasjid alxaraam badan tahay min salaatin salaad oo fii masjidi masaajidkeyga dhexdiisa bimiati salaatin boqol salaadooday ka uga fadli badan tahay macnaa waxaa weeyaan salaada masaajidka nebiga lagu tukadaa meel aan masjidulxaraamka ahayn salaad lagu tukado kun jeeray ka fadli badan tahay salaada aad masaajidka nebiga ku tukato iyo salaada aan masaajidan ku tukanayna kun ay isdheerihiin halkan marka xaafidku muxuu u keenay acmaash xajka waa dhammaatay tan muxuu halkan u keenay wuxuu u keenay inuu yidhaahdo eh, madiina tegista la tegaayo waxa loo tegaayo ku baraarujina dhamaystay maala madiino iyadana inuu tagaa sunna waa u fiican tahay laakin madiinoy maxaa lagu tegaa dadku in badanoo kamid aysan fahamsanayn halkaana sheekh uu ku baraarujiyey madiino waxaa loo tagaa waa masaajidka nebiga in lagu tukado oo ajarkan lasoo helo le kun salaad hal duhuro a ku tukato kun duhuro u dhigma ood meel kale ku dukato soo wax loo safro maaha marka arrintan iyadaa marka masaajidkuma waxau ku mutay qabriga nebiga mase kuma mudani may nebigu waaba noolay markau warkaan sheega maba dhimanin aan qabrigia meesha ku oolinoo kun ahay salaada soo ma jeedi marka waa iska juhaal waay dadkaan marka inta qabriga aada u weyneeya masaajidkiiba ka dhigaayo waxaan macno lahayn kasoo saaray salaadka nebiga intuusan nin ka hor oo sidaa salaadiisu ay ahayd marka saasoo ay tahay nebiga in la salaamo qabrigiisa la booqday lama diidana nacam laakiin waxa lagaa rabo waxay tahay horta madiina maxaa u aaday masaajidka nebiga inaa kusoo tukato kun salaadood aada soo hesho markaas lidaalika culamada waxay dhahan masaajidka markaa timaado madiina laba ragcaad ku tukana rawdada haddaa ku tukatidna waa fiican tahay nacam meesha nebigu uu yidhi marka maa beyna maa beyna mimbari mimbarkeeda iyo xujradeeda rawdatun min riyaad iljanna halkaas marka haddaad helayso haddaadan helaynin masaajidkiisa masaajidkii markaad ku tukato taxiyatulmasjid ama wixii salaada farda hadday markaas joogto waad ka dhammaanayso markaad ka dhammaato qabrigii nebigaad aadaysaa waxa ada usoo safartayna waa masaajidka qabriguna tabac qabrigu wuxuu tabac u yahay salaada masaajidka fadliga badan markaad tukata kadib qabriga nebigaad aadaysa iyo saaxiibeenkiisa abubakar iyo cumar assalaamu calayka yaa rasuula allah assalaamu calayka ya abaabakrin bakrin assalaamu calayka yaa cumar ayaad leedahay marka haddaad nebiga ku salliso markaas tartiib weliba salaanta nebiga markaad sila waa tartiibin hoos kaanaka adoo asagoo nool adoo adoo adoo arkoo kale asagoo nool hadaad haddaa arki lahayd maku qayli lahayd nebiga sal lla ly slam codkaagasi kor qaadi lahayd lama raba maa dadkaan ayagana wabaa isiseenayo juhaal juhaalo nebiga hadda doon noolaada saas lama yeelaa ma ah yaa ayuha aladiina aamanuu laa tarfacuu aswaatakum fawqa sawti nabiyi imaamu nawowi adaabta markuu sheegay ziyaarada waxaa ka mid a in codka hoos loo dhigo yani kaanaba inaad hor joogto oo kale qabri in la taataabto in la dhunkado in la dawaafo caloosha in la saara kullima banaan u leeyahy biitifaaqi alculamaa culamada muttafaqay ku yihin arrinkaas markaad ducaysanaysidna qibladaa ujeesanaya qabriga ujeesan maysid qiblada ayaad ujeesanaysa hadhow marka madiinada waxyaabahaasaa loo tagaa sheeku marka xadiidka waxau keenay salaadii masaajidka nebiga xadiidkii sheegaayo keenay waxa loo aada tawa dadaan ogeyn bal laakin masaajidku dadoosa waxbaba la ahayn bal dadoosanba xajkaba waxa la ahayn xagee u socotaayl markaasuu le qabrigii nabigaan usocda ina nabiga waxauba yii laa tatakiduu qabrii ciidan qabriga wax sanadka sanad la yimaadayaa laga dhigay sabab aan looga dhigaynin meel alla meeshaa uga sallisa nebiga waa gaara maxaa adiga marka aad qabriga nebiga ciid uga dhigay wasalluu caleyhi xaysumaa kuntum fa ina salaatakum tablugunii salaadiina ay soo gaarayey malaigaa gaarsiinaysa rasuulka sala allahu alayh ali wasalam sheekhu lislaamna manaasigtiisa ibnu taymiya waa ku sheegaa aadaabta ziyaaradana waa ku sheegaa sheekh raximahullah marka ziyaarada qof beeniye ugu horreeyey iyo ziyaarada qabriga nebiga diidanaa iyo wax ka jira ma kutubtiisaa sheegaysa inuu si diidado <clears throat> naam marka masaajidka masjidulxaraamkana de waxaa weeyaan masaajidkii nebiga uu boqol salaad dheeriyaha isaga meeqow dheeraada marka masaajidda kale boqol kun kunkii oo masaajidka nebiga masaajidda kale dheeraayo iyo boqolka masaajidka nebiga la dheeriya isku dar boqol kunay lamid tahay marka hal salaad oo masjidulxaraam a ku tukato axbada boqol kun oo salaadood meel kale ku tukatay lamid tahay marka qofku inuu sunanka badsado oo marka uu ku dadaalo meeshaas inta uu joogo nacam qofka xaajiga oo aafaaqigo banaanka ka imaana waxaas dhan dadku ma rabaan waxaad arkay waad la yaabaysaa gaaru xiraa iyo meelo aan sunno ahaynba in la tago oo nabigu marka waxaa jiraan oonan teginay dadku ku mashquulsan yihin masjidulxaraamkii iyo dawaafkii in la badsado la rabi waa ka mashquulsan yihin madiine marka la tagana meelo kale wareegaya waxay fadliga badnaa ka togayo marka madiina meelaha la booqdo waxaa kaloo kamid a ah baqiic qubuuraha baqiic asxaabta rasuulka ay ku duugan yihiin in badanoo oo kamid a ah, iyaguna waa la salaama saw nabigu ziyaari jira ziyaarada assalaamu calaykum daara qawmin mu'miniin wainaa insha allahu bikum laaxiquun yakfir llahu lana walakum sidii nebigu u ziyaari jira u wax ka badan maya naam soo tuugi soo baryi maysa shuhada uxudna nebigu waa booqan jira waa booqanaysa iyagana meesha meeshii uxudo dadkii marka shuhada uxud dadkii toddobaatankii qof muscab bin cumeyr iyo xamsata bin cabdilmualib ayay ku jireen idan halkaasna marka qofka abooqana waxaasoo qubuura wax dhisan male hay wahada min fadli illahi tabaaraka watacaala ma dhisna qubuuraha dadkii ugu khayrka badnaa qubuurooda ma dhisna haddii qool qabri la dhisaa uu fiican yahay ilaah ayaga u doonaya qubuurtooda in la dhiso dadka qulubtooda u geli lahay laakiin ilaahay waa ka dhowra waxaas qof xaalkiis ilaahay iska ogyaha qabrigiisa waxaa laga dhisaa dabaqka markaasu wuxuu yihi marka iyadana taas middaa ah iyadana waxaa weeyaan eh, waxaa kaloo la booqdaa masjidu quba nebigu waa booqa jiray quba masjidu quba masaajidka intaan lasoo kal masaajidka nebiga la dhisin ay lagu tukan jireen ay ku tukan jireen eh, ay joogi jireen ansaarta iyo raggii kalena masjidu quba isaguna masjid bani camr bn cawf ayaa la dhihi jiray qoladaas xaafadooda ku yaalay kaana waa la booqana sabti kastoo booqan jiray ibni cumar nabiguna ka sheegi jiray sala allahu alayh ali wasalam marka in masjid qubaa haddii sabti ay kugu toostana khayr inaad markaa laakiin masjida qubaa ogow safarba loo geli karaa isaga gurigaada masjid qubaa ogama tegeysa ee masaajidka nebigaad aada u safray adig waxaa u socota masaajidka nebiga waxaan kaloo dhan oon sheegnay tabac asalku taas waay kunkaas salaadood inta kale waa tabca ziyaaraadkan aada qubuurta booqanayso iyo aada booqanayso masjid quba aad booqanayso tabca tan itabac ayb wasalaatu salaad fi lmasjid alxaraami lagu tukado afdal waa ka fadli badanta min salaatin salaat fi lmasjidi masaajidkaygan lagu tukado bimiati salaatin boqol salaadood ayay kaga fadli badan tahay rawahu axmedu wasaxaahu ibn xibbaan baabu alfawaati wlixsaan alfawaaq alixsaan waxaa la yihaha qofka xajka dhaafo adoo soo xarmatay a carafa ku dhaaftay wuquufu carafaa kaa tegey xajka waa ku dhaafay soo ma fawaad ixsaarna waxaa la yihaha sharig qofkii xajkii iyo isagaa lakala dhex galay intuu soo xarmaday cadowaa jidka u galay duruqdiio dhan aa laga daboolay daboolaa meelow aado waayey ama waa jiraday ama marka waa jabay awjajabay waa socolaya waa makansan waay culamada shaaficiyada cadowgay ogol yihiin mid ah hadduu cadow jid walba uu kaa xiro oo adigii beytka u idin kala dhex galo muxsara lagu yihaa adiga nin la sharaya culamada qaar badan oo kamidana ah waxay leeyihin waxaa soo gelaya cadow iyo nin jiraday iyo inaad adiga jabtay waxaasoo dhan waa soo wada gelaya cadow keliya shardi ma ah almaradu waalkasru waalcaduwu wa sawa haddaa adoo xajkii xarman aada dhaxdii aada marka inta baabuur kula qalimo walciyaadu billah jajabtood isbitaal jiifato ood xajkiiba gaari weyso muxsaraad noqonaysaa shaaficiyada laakiin maya waa iska sugaayay leeyihin qof cadow keliyay ogol yihiin qolada marka dhabar isagao madhab saddexaadaa jiro qofku muxsar maba noqon karay bacda nebi wax muxsar la layiraa maba jiraan dhaha xilliga nebiga ixsaarku uu jiray wax ka dambeeya ma jira labada madhab horaa ugu roon la ictimaado anibna marka qofku wuxuu samaynayaa marka waa un haddii u marka xajkii xajatulislaam hadduu ahaa xajkaaga cumriga oo waajibka kugu ahaa haddii saas lagaaga kala dhex galo xoolana aada waddo xoolaada meeshaad ku gowracaysaa eh, bis waa xalaaloobay marka eh, xajna waa lagugu leeyahay minqaabil sanad dambe waa inaad sooweli kaama dhicin ilan hadduu xaj tatawuc oo sunno ou ahaayna culamada qaar waxay lein xaj kalaa lagaa rabaa haddaadan ishtiraaf aadan samaynin allahuma maxili xaysu xabastani haddaadan soo dhihin markaad xarmanaysa ayb saarku marka aduu axkaamahaas uu leeyahay darsiga dambaan xoogaa ku faahfaahay inta tawfiiq sal allah wasala ala nabina